barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac dhegeystayaal waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho maqal wanaagsan dhegeystayaal meel waliba joogtaan waa sabti weeyaan taarikhda waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka oktoobar sanadku waa labada kun saddex ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa ku dhegeysan doontaan qodobo ay kamid yihiin kulmada xiisaha badan ee dhici doona labada doornimo qadar soddon daqiiqa ah waxaa wada ciyaari doona liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta everton anfield stadium ayay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta liverpool kooxda kubadda cagta everton iyadoona kulanka u noqon doona kulan xiiso badan waxaynu eegi doonaa waxyaabaha laga diiwaangeliyey kulankan ee maarisa derbiga loo yaqaano sidoo kaleeto liverpool ciyaaryahanada ka dhaawacan sidoo kaleeto shanta galabnimo kooxda kubadda cagta mancity ayaa garoonkooda itixaad stadium waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta brighton iyadoona kooxda kubadda cagta mancity ka hor xun loo diiwaangelin doono haddii kulanka brighton ay guuldaro kala kulmaan kooxda kubadda cagta brighton iyadoona tan iyo beb guardola markii loo magacaabay tobabaraha kooxda kubadda cagta mancity aysan dhicin in saddex jeer isku xiga aan la garaacin koox kubadda cagta masity sidoo kale kulanka ugu xiisaha badan waa kulanka isha lagu wada hayo chelsea ee garoonkooda stafford bridge waxay kusoo dhaweyn doontaa kooxda arsenal kulankaasina kulan xiisa badan ayuu noqon doonaa maxaa laga diiwaangeliyey chelsea ah? sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa meelaha ay kaga badin karayaan arsenal sidoo kale arsenalna meelaha ay ka jilcan tahay meelaha ay kaga fiican tahay kooxda chelsea labadii sano ugu dambeeyey kooxda arsenal ayaa wanaagsaneed sidoo kale dhanka la liiga waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta marengeyska real madrid waxa ay booqan doonaan sevilia iyadoona koox kubadda cagta sevilia ay soo dhaweyn doonto koox kubadda cagta real madrid sergio ramos kabtankii hore koox kubadda cagta madrid ayaa eh, kooxdiisii hore la ciyaari doona atletic madridna way ciyaari doontaa talyaaniga kulamo xiiso badan ayaa jira inter milan iyo weliba waxaa wada ciyaari doona koox kubadda cagta torino sidoo kaleeta napoli way ciyaari doontaa iyaguna halka bundusliigahana kulamo xiiso badan ay jiraan kooxda kubadda cagta bayer munich waxay la ciyaari doontaa caawa kooxda kubadda cagta mas sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa suuqa kaliibsiga kuna soo dhawaada barnaamijkeeni ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho qaybaha ugu hore barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaad dhegeysanaysaan markan hadii aynu eegnana kulanka jira kulmada xiisaha badan jira weyaan goodhown aynu falaqeyn doonaa kulmada ugu xiisaha badan sida chelsea iyo arsenal taageeryaasha chelsea iyo arsenal waynu soo dhaweyn doonaa iyo kuwa saaxiibada kale oo waxaa weyaan kuwa manchester iyo kuwa man city iyo kuwa liverpool iyo saaxiibada waynu soo dhaweyn doonaa xataa kuwa talyaaniga iyo kuwa kale ee spain ka taageera real madrid iyo barsha haddiinu eegno kulanka ugu horeeya waa kulanka liverpool ay garoonkooda ay ku soo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta everton iyadoona kulankaasi uu noqon doono kulan xiise badan anfield stadium waxaa markaasi dabcan uu ku dhexmari doonaa liverpool iyo everton markaynu eegno kulankan waa kulan derbiya ah. inkastoo kulankan uu yahay kulan derbiya ah, laakiin waayadanba waxaa weeyaan labaatankii kun ugu dambeeyey kooxda kubadda cagta everton iyo liverpool keliya hal jeer ayay badisay kooxda kubadda cagta everton sidoo kaleeto kooxda yordan colob aada iyo aada ayay ku wanaagsan yihiin eh, markay ku ciyaarayaan hoomkooda xil ciyaareedkan kooxda hoomkooda aada ku wanaagsan waa kooxda kubadda cagta waxaa jira ilaa saddex kooxood oo xil ciyaareedkan gurigooda markay ku ciyaarayaan gebi ahaanba wada badiyay kulmada ay ciyaareen soalaan oo kale arsenal xil ciyaareedkan garoonkooda markay ku ciyaarayeen shan jeer ay badiyeen halka breyton ay badisay shan jeer halka aan iraahdee saddex jeer ay badiyeen shan kulan ay ku ciyaareen sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool xilli ciyaareedkan saddex kulan ay ku ciyaareen saddexda kulanba way badiyeen sidoo kale kooxda kubadda cagta masiti iyaguna saddex kulan ay ku ciyaareen garoonkooda saddexda kulanba way wada badiyeen marka everton iyagu waxa weeyaan everton eh, inkastoo kooxda kubadda cagta everton xaaladdu ay ku xun laakiin kooxda kubadda cagta everton shantii kun ugu dambeysay oo ay horyaalka bermaliga ay ciyaareen laba jeer ayaa la garaacay halka kooxda kubadda cagta liverpool iyaguna saddexdii kun ugu dambeysay oo ay horyaalka bermeliag ay ciyaareen saddexduba waxaa weeyaan hal jeer ay badiyeen halka hal jeer kaleeto barbarey galeen kan kalena la garaacay markaynu eegno kooxda yarden colob weli waxaa ka maqnaan doonaa xidigaha sida tiago alcantara robison uu maqan yahay goodi gegba uu soo laabtay john sidoo kaleeto sidoo kaleeto bajzetig wiilka daadayar uu maqnaan doona halka kooxda kubadda cagta ee fartoon ka maqnaan doona ay sida ciyaaryahanka lagu magacaabo coleman andre gomes iyo weliba deli ali ayaa ka maqnaan karaya markaynu eegno kooxaha yordan colob waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay alison tasiminkaas ayaana booska ribertson ciyaari doona halka virgil vantaj iyo weliba matib ooda ciyaari doonaan sidoo kale alexander arnold halka dhexdana mak alister iyo weliba ay wada ciyaari doonaan ciyaaryahanka lagu magacaabo reyan garafabeg sida warku sheegayaan sidoo kaleetana markaynu eegno lusdias iyo weliba diego jota iyo weliba mau ayaa toos wada ciyaari doona halka xataa macquul noqon doonto losdias sidoo kale godi gagbo iyo mow saalax ama haddii kale losdias ninka lagu magacaabo darwin nunis oo soo wacdareeyey iyo mow saalax mow saalax toddobaadkii hore waa waxa weeyaan wuxuu soo duubay muuqaal isagoo markaasi dabcan eh, u sheegay yahuudda in markaa dabcan ay ka daayaan eh, falastiin weerarada ay ka geystaan yahuudda israel bowsala waxa uu cambaareeyey oo uu shaaca ka qaaday inuu aadaed ugu xun yahay in walaalaha reer falastiin lagu gumaaday gudaha wadankooda gaar ahaan khaza waxa uu toddobaadkii hore shaaca qaaday in arrintan ay tahay arrin aadaed u xun haddaba dad badan ayaa isweydiinaya maw saalax isagoo liverpool ka tirsan maxay tahay in uu dabcan eh, isagoo wadanka ingiriiska jooga maxay tahay haddaba maw saalax waa ciyaaryahaan kalsooni kaysta koox kubadda liverpool taageerayaashu liverpool aadaday u jeceliyey marka waana sababta mow saalax weli ilaa hadda kooxda liverpool aysan ka hadlin inuu ka hadlay inta badan wadamada reer galbeedka ah haddii uu ciyaaryahaan muslim ah uu taageero falastiin waa la ganaaxaasida horyaalka buduslyaha oo kale oo ciyaaryahaanada qaar gebi ahaanba kooxdooda laga saaray laakiin mow isagu waxaa weyaan liverpool aada iyo aad ayay u jecelyihiin waynu arki doonaa haddii taageeryaasha koxda kubadda cagta everton ay galabka ama ay ku hoorin doonaan laakiin taageeryaasha liverpool aad iy aad ay u jecelyihin ciyaaryahankan mow saalax markaynu eegno kooxda kubadda cagta everton iyagu waxay haystaan ciyaaryahaano eh, dabcan khatar badan laakiin waxa weeyaan xaaladooda ma wanaagsana waxaa jira halkan ninka la yidhaahdo onana oo ninkan aada u khatar badan sidoo kale dicore iyo calvert lowin ninka lagu magacaabo jack harrison iyo weliba ninka lagu magacaabo magnil oo ka tirsana kooxda kubadda cagta ee brighton halka michaelonco iyo bret wet iyo tarkowski iyo weliba ashilyangi ay joogaan halka golahaya jordan boykfordn isagana waxa weyaan uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta everton kulankan waxaa la saadaalinaya kooxda kubadda cagta liverpool saddex ciyaal kaga badin doonta kooxda kubadda cagta everton kulankii ugu dambeeyey labadan kooxood ee wada ciyaareen oo garoonka anfield ayaa lagu ciyaaray laba gool iyo waxba ayaa lagu garaacay iyadoona kulankaasina kooxda kubadda cagta liverpool laba gool iyo iyo waxba ay ku garaaceen mow saalax waa uu everton xataa gori gagba waxa weyaan isagu xil ciyaareedkii garoonkan waxa weyaan garoonkiisa weyaan waa uu kaga dhaliyay gool marka waynu arki doonaa haddii everton iyagu waxaweyaan haddaba tobobaraha kooxda kubadda cagta liverpool iyo orden colob waxa shaaca ka qaaday in mar weliba aysan macquul ahayn in koox la garaaco tani markii orden colob waxaweyaan tobabarnimada loo magacaabay liverpool waa uu garaaca inta badan waa uu garaaca marka everton marka yordan wuxuu leeyahay mar weliba macquul mah in aad kooxda aad isa garaacdo mar qaar waa inay isbedelaan marka laakiin mar weliba waxaanu warajeenayna ayuu inaynu guuleysano liverpool saddex kulan hadday dhibco lumiyaan xaaladooda way isbedeli doontaa marka liverpool waa inay badiyaan si markaa rajadoodii horyaalka sanadkan ay u nooleeyaan marka liverpool labadii kun ugu dambeysay mar waa laga badiyey marna barbardhacay gashay marka kulankaasina wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo aada u xiiso badan dhanka kalena eh, godhow taageerayaasha ama falaqayaasha saaxiibada dhegeystayaasha aynu siin doonaa kulmada jira sida kulanka chelsea iyo arsenal balse haddiinu eegno kooxa kubadda cagta mancity iyagu waxaa weeyaan tani markii loo magacaabay tobabaraha kooxda kubadda cagta mancity beb guardiola waxa weeyaan ma jirto in saddex kulan xiriir la garaaco beb guardiola laakiin sidaas ay tahayna eh, waxa weeyaan mancity haddii eh, shanta galabnimo garoonkooda ay kusoo dhaweyn doonaan waa itixaad stadium kooxda roberto de dezerbi oo la garaaco kooxda kubadda cagta mancity waxay noqon doontaa markii ugu horeysa beb guardoola saddex kulan xiriira horyaalka bermeliga guul daro uu kala kulmo kooxaa kale horyaalka ciyaara markaynu eegno marka mancity waxa weyaan waa inay ka fogaataa xaaladda ah in gebi ahaanba saddex kulan la garaaco markii ugu horeysa beb guardiola haddaba kooxda kubadda cagta mancity kifin dbrunia ayaa ciyaaryaanka ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta mancity laakiin oo ka maqnaan doonaa laakiin waxay ku faraxsan in rodri dibagoo soo laabtay maadaama saddexdii kun ugu dambeysay uu ganaxnaa rodri waxa weyaan waa aad u khatar badan mar weliba waa muhiim waa lafdhabarka waxa weeyaan kooxda kubadda cagta mancity markaynu ogno koxda kubadda cagta mancity waxay ku ciyaari karayaan shahdan golha ah ederson josco gafardiol iyo waxaa is doona kyle walker halka ake iyo wiliba roben dias waa rodri matthew julian fares halka jack iyo bernardo silva iyo haalan ay wada ciyaari doonaan haalan waxa weyaan xaaladdu way ka xun tahay waxaa laleeyahay ciyaaryahankan haalan haddiiba kevin bruni uu maqan yahay indhaha ayuu tataagaya laleeyahay haalan marka aynu arki doona halka kooxda kubadda cagta breyton xidigaha ka dhaawacan ay yihiin sida ciyaaryaanka lagu magacaabo stobenian halka sidoo kale daariq lemtey iyo ciyaaryaanka lagu magacaabo jolow siscow uu ka maqnaan doono sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta breyton innaba caadimaha waa koox khatar badan iyagoo markaasi dabcan ay haystaan ciyaaryahaana dahabiya waxay ku ciyaari karayaan shaxdan goolhaye jason stella halka match iyo fedman ay wada ciyaari doonaan halka adam webester iyo lowis ay ciyaari doonaan carlos baleba waa ciyaaryahan cusub sidoo kaleet waxaa wada ciyaari doona ciyaaryaanka lagu magacaabo bascal caros halka ciyaaryahaanka eh, lagu magacaabo joe bedrow metoma iyo weliba efon fraxon ay wada ciyaari doonaan sidoo kaleet waxa garabka ciyaari doona ciyaaryahanka lagu magacaabo simon adingara marka ciyaaryahankan simon inaba caadimaha isagana waa ciyaaryahaan aad iyo aad iyo aada u khatar badan markaynu eegno kulanka ugu xiisaha badan jira waa ah chelsea iyo waliba kooxda kubadda arsenal chelsea waxa weeyaan afartii kulan ugu dambeysay saddex ka ayaa la garaacay lixdii kulan ugu dambeysayna shan ka ayaa la garaacay waana sababta arsenal waayadanba ay kaga wanaagsan tahay kooxda kubadda blues blues waxa weeyaan tan iyo waxaa weeyaan murushi zari markii uu ka tagay kooxda cagta oo laga qaaday eurub leagui tan iyo markaas waxa weyaan arsenal way garaacaysay kooxda cagta chelsea markaynu eegnana eh, chelsea guul inay ka gaadho kooxda kubadda cagta arsenal waxaa ugu dambeysay eh, labada kun kow iyo labaatanka thomas tuqel markaasi oo ay arsenal garaacday thomas tuqel waxa weyaan laba gool iyo waxba lukaku iyo weliba james ayaan goolashu dhalin tan iyo markaasi waxa weeyaan labada kun kow ilaa hadda arsenal waxay ciyaareen chelsea ugu yaraan saddex jeer ayay ciyaareen saddexda jeer waxa weeyaan saddex ka ah, waaba saddexda jeer waaba la garaacay mar afar labo mar halgool waxba marsday ciyaal xilli ciyaareedkii horena home iyo haweye ayaa loo maray waana sababta arsenal sanadadii ugu dambeeyeyba ay markaa dabcan ay kaga wanaagsanayd kooxda chelsea stafford bridge todi boli wakiilaha kooxda kubada cagta chelsea waxa uu rajeynayaa in markaa dabcan kulankan uu guuleysto sidoo kaleetana todi waxa uu baahan yaha waryahaan cusub suuqa january arsenal waxa ay ku dagaalami doonaan ninka lagu magacaabo evan tony iyo waliba osemhen labaduba way doonayaan labada kooxoodba markaynu eegno murushi burgentino iyo weliba michael waa laba macalin aad u badan murushi burgentino waa macalinkii hore southampton iyo weliba sporis ugu yaraan laba kulan ayay iska hor arsenal waxa weeyaan shan jeer ayaa laga dhacay afar jeer ayuu garaacay barbar ayaa la galay kulamada kale markaynu eegno michael arteta waa macalin inabaan caadi ahan weeyaan dhowr labaatan kooxood ayuu garaacay tan iyo markii kusoo biiray kooxda kubadda cagta candaris markaynu eegno labadan kooxood waxaa jira ciyaaryahaano aada u khatar badan qadka dhexe oo kaleeto markaynu ogno kooxda kubadda cagta arsenal iyo chelsea yaa wanaagsan dad badan ayaa dood ka qaba dadku waxay leeyihiin saaxiibada arsenal taageera arsenal yaa wanaagsan halka chelsea ay leeyihiin chelsea ayaa fiican laakiin markaynu eegno dhexda chelsea markaynu eegno waa enzo fernandes muusiska sida uu ilwa ciyaaryaanka lagu magacaabo gooner galagar halka kooxda kubadda cagta chelsea iyo ciyaaryahanadooda ay yihiin eh, anirahde ganars digl rice thomas berty iyo weliba martin odigaad marka digland iyo thomas iyo martin waxaa weeyaan waa qad dhexe aad aadyaday u wanaagsan yihiin waa midka arsenal iyo waliba midka eh, lagu magacaabo chelsea laakiin arsenal iyagu form fiican ayay haystaan waana xil ciyaareedkan ambitin kooxda kubadda cagta chelsea anirada kooxda kubadda cagta arsenal xil ciyaareedkan ilaa hadda lama garaacin halka chelsea oo yaraan saddex jeer la garaacay horyaalka premier leaga markaynu egno lisander tarsad ayaa shakila gelinaya ay bukaaya saakahaalka inkunku benjilwal jalobaah malangasaar iyo jemes uu ciyaari doono laakiin shakila gelinayo bedjil fofana barojo col balmer xataa shakiala gelinaya iyo romeo lafia markaynu eegi doonaa haddii jelosia ay guul gaari doonto laakiin waa kulan aad u xiiso badan saaxiibada ayaynu markaan siin doonaa fursadooda saaxibadu waxay soo wici karayaan leelanka idaacadda kulmiye siddeetan lix konton iyo barnaamijka qayb qaadan doonaan oo ayay ka dhiiban doonaan kulankan aad u xiisaha badan yaase badin doona yaase laga badin doonaa να φουγκεί Φωτιά την ταλαμάζει για πάντα να ακούσει που μπλείτε σου σύ Wayahay dhegeyso dhowo magacay deanka waayahay saaxib barnaamijka waa la socotaa bal ka waran kulanka kulamada jira aadka ugu xiisaha badan kulanka ugu fiican ama ugu xiisaha badan waa arsenal iyo chelsea ayaa leedahay oo waa ay guuleysan karayaan ani ahaanteeda waxaana taageera chelsea ah waxaan ku saadaalin kulankaas raadiyahaalina gasha ku baddoonto insha allah aad iyo aad marka jelsea way badin doontaa ayaa leedahay liverpoolna waa laga badinaya manchester waa laga badinaya insha allah waayahay waa kaga mahad celinaya saaxib sidaa qorfod badan barnaamijka kaga qayb qaatay saaxiibada kale aynu eegeynaa oo barnaamijka ka qayb qaadanaya saaxibadu waxa weeyaan waa ka markaanu eegno kooxda kubadda cagta arsenal inta badan waxaa la saadaalinayn ganars ay guuleysan karayaan arsenal waxay ku ciyaari karayaan shaxdan golahay david raya zinchenko gabriel jesus waa gabriel magalas weyaan william saliba white rice thomas batty odigad martinelli gabriel jesus iyo william saka waa shaxda macquulka arsenal ay ku ciyaari karayaan halka chelsea ay ku ciyaari karayaan golahay roberto sanchez levi colwi tiago silva axel disasi malo gusto inzo fernandes moses casido goner galager halka starlin jackson iyo col balmer ee weerarka lagu soo bilaabi doono marka waa labo kulan aad iyo aad u xiiso badan waynu arki doonaa kooxda chelsea waxay doonayaan inay soo dhawaadaan oo kaalinta ay eh, ku jiraan kow iyo tobanaad ay kasoo fogaadaan ugu yaraan ay tobana ay imaadaan ku sagaalaad toddobaad meel ahaa laakiin waa inay guul gaaraan kooxda kubadda cagta arsenal halka arsenal ay doonaysa horyaalka dhibcaha inay markaas dabcan ay saddex dhibcood kaga qabato kooxda kubadda cagta tottenham hoosba mar kulanka wuxuu noqon doonaa kulan aad iyo aad u xiiso badan iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal kulankaasi waxa weeyaan muhiim ay u noqon doonto maadaama kooxda kubadda cagta arsenal waxa weyaan sanadka horyaalka ay ku dagaalami doonaan markan markaynu egno kooxda kubadda cagta united iyaguna waxa weeyaan way ciyaari doonaan caawa tobanka habeenimo waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sheffield united kulanka kulan xiise badan ayuu noqon doonaa saaxiibada barnaamijka qaadanaya haynu siin doonaa oo barnaamijka fikradooda ka dhibanaya dhegeyso dhowo aad iyo aad barq wanaagsan walaaxsanow magac digaaga waa mahadsantaa habdiyaalyaraaqsugsan waaya barnamijka loo socotaabe bal ka waran arsenal iyo chelsea waa kulanka ugu xiisaha badan weeyaan caawa jira waa mahadsantaa taageero chelsea ma fahantay haye kooxda chelsea kula rajeynaa chelsea kuushad waxay ku xiran tahay stanleyna kusoo bilaabin haye sterling sababta kubadda u celcelinaya laakiin ciyaartooda kaleeto wafdiyin kubada hore kumaashkasaasiy ma fahamta weerarku ka xiri karaan aada iyo aad sterling wuu celcelinaya jeles hadday sterling kusoo bilaabin dabi waraa ku tuumeen arsenaal aada iyo aad waa sidaa aad aad iyo aad waa kaga mahad sida qoruxda barnaamijka kaga qaatay saaxiibada kale barnaamijka ka qaadanaya ayaynu fursadooda siin doonaa iyadoona eh, kulanka uu noqon doono kulan innabaanan caadi ahan oo xiiso badan markanu eegno markama united iyagu waxa weyaan shifley ay soo dhaweyn doonaan iyadoona sidoo kaleetana horyaalka bermeliga kulamada waxa weyaan eh, liverpool oo kale waa inay ganacdaa halka mancity oo kale waa inay ganacda brighton chelsea arsenal oo kulan xiiso la saadaalin kareen waynu arki doonaa saaxiibada barnaamijka ka qaadanaya ayaynu siin doonaa dhegeyso dhowo hay balse dhow maga magacay deegaanka aada umaadsanta cabdishuur muxudiingarigo saabti yaa sidaa jawaa aad iyo aad bal muxudiin soo dhawa saaxib waa waxaa weyaan kulmo xiiso badan baa jira aad iyo aad aada umaadsanta runtii inkastoo eh, kulanka miis ku saaran uu yahay arsenal iyo chelsea runtii haddana eh, liverpool iyo runtii everton oo ciyaari doona waxaa la soconaa kulankan markii aan kusoo koobo hmm. eh, mar walbaba guushiisa inay ugu cadcaddahay liverpool walwalba ay dhici karaan laakiin crisa waxaa moodaa everton runtii eh, in mar walbaba libinta laga leeyahay marka ah. runtii an waxaa leeyahay liverpool eh, haddii galabta runtii guul ay gaarto kulanka ugu horeeyo eh, horyaalka premier leaga runtii labaatan dhibcay tegi doontaa haddii laba gool iyadoo ama saddex iyo ku badsana farqi goolasha runtii hogaanka ku kaba doontaa marka meesha sucaarijaha liverpool inay guulsha ay gaarto mm, arsenal iyo jemsia runtii aada loo falanqeeya runtii inta badan majaladaha caalamka asigaa saaran marka la fiirina waxaa is leeyahay jelse runtii mar walbo ah, galab galab ay ka tahay kulamada runtii ah, sidaan oo kale u weyn qaab ah, qaabceerad ka duwan qaabceerada hore runtii ay ciyaartaa bujitina runtii waa macalin wanaagsan walow xidigaha dalsi u ciyaaray iyo macalinka weli taatikale isku cusubiin marba sax oo ciyaaro runtii uu raadihayo kol iyo tobanka ugu fiican oo runtii dalsi ku maamuli doona haddana waxaas leeyahay runtii dalsi maadaama ay ka baxday manaha qaabkii daafaca oo saddex daafac maadaama bacteriga ay ka baxda ana waxaan leeyahay runtii gool waad celi kartaa waana badi kartaa sababtoo ah, eh in siwaca lagu ciyaaro inta badan maadaama eh, kooxdii baabic ay ku jirto wax kubadda gaarsiiya oolama helin laakiin hadda waxaa moodaa saxdii runtii inuu bedelay eh, waxaa is leeyahay runtii galabtii jelsi gulwega walow ar cabdirashiid oo allalali karo runtii xidiga aad u wanaagsan ay ciyaaraan runtii eh, macal arteta waa macalinkii runtii lagu doodayo in naadiga laga ceeriyo haddana waxaa moodaa Eh, horyaalkii soo dhaaf horyaalka inuu u tartamay eh, haddaan marka kulankaa maadaama uu adag yahay dhegeystayaal ay kusugayan qodobada uu kusugaa eh, gool gool inay ku badayso halkaasna jelsi guul ay ku gaarto marka macalimuhu waxyaaba badan aad ka dalaata intaasaa aadaa iyo aad saaxiibkii waa kaa mahadcelinaya sidaa quruxda barnaamijka kaga qaadatay saaxibada kale aynu eegayna barnamijka qaadanaya si dhow dhegeyste hello waa ku maqlaa si magacaaga deegaanka waan dhawahay duhur wanaagsan walaalkay magacaygu fartuunla kidaarsalaan baan joogaa aad iyo aad barnaamijka waa la socotaa aad iyo aad aad iyo aad bal soo dhawo bal ka waran kulamada jira horyaalka bermaliga kulanka ugu xisaab badan waa ganars iyo weliba blue weyaan aada umahadsantaa walaalkay kooxda aan taageerada ganars guulaha u ugu horeyn horta inay saddex gool ilaw ku badi doontaa rajeynaya jarsi inkasta ee sanadkan galab galab iska aheyd ee ugu dambeeyay uun ay adkaanaysa banley iyo maxaa lahaa kooxiyaya ada laguma qiimeyn karo jersi macnaha maanta la qiimeyn doonaa jersi hadday guul gaarsiiyo haddii kalena waa la arki doonaa laakin arsenal buna urijeenaya subasila ah walaalkeyga aada iyo aad waa kaga mahad celinya walaasha sida quruxda barnaamijka kaga qayb qaadatay saaxiibada kale aynu eegeynaayo barnaamijkana ka qayb qaadanaya aad iyo aad soo dhaw alo salamu calaykum aad iyo ad magacaaga deegaanka w axmed cali maxamed oo jooga degmada hodan gaar ahaan soonikeyn aad iyo aad bal saaxib barnaamijka waa la socotaa aad iyo aad bal ka waran kulanka arsenal iyo chelsea u dhexeeya kulanka arsenal iyo chelsea udhexeeya waxaan leeyahay arsenal form fiican ayay ku jirtaa chelsea-na waa la dareemi karaa xaaladaha sanad sanadkii hore sanadkan ay ku jirto waxaan leeyahay arsenal ayaa badi doonto kuna badi doonto gobol weliba fiican oo ah saddex iyo eber masal saddex iyo hal ayaan leeyahay aad iyo aad bal ka waran kulmada kala jira bal city iyo breton waa kulan xiisa badan weeyaan kulankaana kulankaasna waa kulan weyn oo wax waa kulan laga reebi kara ma aha oo kulan isagana indhaha caalamka wada sugi doonaan brigton waa waxay ku jirtaa ayadana form fiican waxaa chelsea eh, cityna waa laga adeeg leeyahayciyaan guulayaan ayagan insha allah waayahay saaxib waa kaga mahad celinayaa sida qoraxda badan barnaamijka ka qayb qaatay weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magalada muqdisho markaynu eegnana ma united iyagu waxa weeyaan kulanka eh, sheffield ay caawale ciyaari doonaan waxay ku ciyaari karayaan shaxdan ninka lagu magacaabo golahay onana halka sirji regolan uu usoo victor limdolof iyo rafael farin ayaa wada ciyaari doona diego daylot iyo weliba ambrabati halka mactomony rash iyo weliba mose mot fernandes iyo hoychalan ayaa lagu soo bilaabi doonaa laakiin weli waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanada siria lukashow malasia wambisaka martines weliba ninka lagu magacaabo kasamiro markaynu eegno kooxda kubadda cagta united waxaa weeyaan eh, xaaladdu way ku xun laakiin haddii ay badiyaan way soo fiicnaan doonaan oo markii la eega laakiin sheffield haddii ay guuldaro kala kulanto xaaladda way kusii xumaan doontaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo man united halka sbainna haddiinu eegnana real madrid iyo sevilla ayaa ciyaari doona sergio ramos ayaa kooxdiisii hore la ciyaari doona marka caawa waa kowda maqrinimo iyo sidoo kale waa bar waa hal saac bar weeyaan habeenimo caawa iyadoona kulankaasi uu noqon doona kulan xiiso badan tobadkatwa najo ilmanataw ayaa kasii maqnaan doona saaxiibada eh, barnaamijka qeyb qaadanaya waxaynu siin doonaa weli falanqeynaya kulamada horyaalka bermaliga bal soo dhowo helo soo dhow waa yahay dhegeystaasi waynu ismaqlaanaa saxaabada kale aynu eegeynaa barnaamijka ka qeyb qaadanaya oo fikradahoodii kasoo dhiibanaya atletico madrid oo kale siltafigo ay la ciyaari doontaa kulankaasna waa kulan aada iyo aada u xiiso badan soo dhawo dhegeyste halo halo waa mahadsantaa walaal degmada aada iyo aad barnaamijka waa la socotaa aada weyn hay bal ka waran arsenaal iyo chelsea waa kulanka ugu xiisaha badan jira wayaan waa maadsantaha walaalkay taageere chelsea ah hay bal ka waran arsenal maxaa isleeda kulanka waalala waxaa aaminsana arsenal inaan ku dili doono qadka dhexe maadaama qadka dhexe aada eh, chelsea ugu fiican taho inso fernandes iyo muuse kaseda ay joogaan hmm. marka waxaa rajeynaya qadka dhexe maanta in laga qabta doono naadigan gandes lagu magacaabo amaan saddex iyo hal ugu bada doone duur wacan aad iyo aad waa kaga mahad celinaya sidaa quruxda badan barnaamijka aa ah, kaga qeyb qaadatay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markan haddaynu eegnana falqeynta kulanka adag ee arsenal iyo weliba kooxda kubadda chelsea cabdicasiis siciid baareed soo dhawow eh, waxaynu falqeynaynaa arsenal iyo chelsea arsenal waxa weeyaan way safraysaa oo waxay aadayaan garoonka stafford bridge kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiisa badan chelsea waxa weyaan kulmadii ugu dambeysay afar jeer saddex kamid mid ah ayaa laga raacay oo waxaa weyaan eh, xili ciyaareedkii horena homi awea loo maray chelsea weeryahanada jackson starlin iyo balmer iyo muqaylo mudrigi waxa weeyaan ma kula tahay in arsenal ay ka gaari karayaan guul muhiima eh, waa mahadsantahay cabdirshido runtii maanta kulama adag ayaa jira si gaara ah kulanka ay weydiisay oo ah kulanka ugu adag london dorby wuxuu dhex marayaa kooxaha kubada cagta ee chelsea iyo arsenal Eh, haddaan eegno kulanka runtii waa kulan aada loo wada sugayay oo international breaga dhan is diyaarinayeen kooxuhu walow xidigaha qaar ay xulalkooda u baxeen qaarna tababar joogta ay wadeen marka haddaan eegno eh, chelsea sida uu sheegay tababare mauricio borgentino shirkiisa jaraa'idda ciyaarta ka hor wuxuu sheegay inay u baahan yihiin inay guul gaaraan oo muhiim u tahay inay arsenal garaacaan waxaa xusid mudan afartii kulan ee udambeysaa sheegtay in arsenal saddex kulan oo kamid a ah ay garaacday kooxda kubadda cagta ee chelsea weliba staffam rage ay ku garaaceen laba kulan taasoo markaa u muuqata in arsenal aad moodo inay dib usoo celishatay awoodeedii marka la eego kulamada london derby ee chelsea sanadihii u dambeeyey aad bay u adkeed in la dhaho arsenal chelsea ka badin karta laakiin hadda arsenal marka la eego dib udhiska uu ku sameeyey arteta iskuwaadka haatan ay haystaan xidigaha waxaad moodaa xoogan ku yimid oo kooxaha waaweyn ay la xifaaltami karaan hadda aan ognahay xataa kulankii adkaa ee manchester city inay ka adkaadeen oo la saadaalin inay ka adkaan karaan city marka si guud haddaan eegno eh, arsenal waxay u baahan tahay laftirkeedu iyadoo aweeyah inay haddana ay dhibca kasoo hesho ama hal dhibic amaba ay guul kasoo qaato garoonka stavenbridge sidaasi lamid a ah, chelsea oo form fiican ku jirtaan dhihi karna haatan walow arsenal ba aysan ka laakiin chelsea kulamadii u dambeeyey ama saddexdii kulan u dambeeyey chelsea guulay gaartay oo laba kulan horyaalka kamida ah iyo kulan markaa karabokaabka eh, sida muuqata marka xidigaha chelsea waxay hayaan niyad kalsoonidooda aaday u sarreysaa sida tababaruu ku celceliyay wuxuuna sheegay guusha in marka mar walba xidiguhu ay siinaysa niyad fiican iyo inay sii wataan foomkooda fiican saa sheegtay xidigaha weerarka laftirkoodu dabyar ma shidayaan kooxda blue nicholas jackson stalin muqaylo mudrik iyo sidoo kale co balma oo runtii isagoo dhawaangalku ah kooxda chelsea si fudud oo la qabsaday kana mid noqday haatan xulashada muhiimka ah ee tababare bojotino fursado badan oo abuurayaa kulamada u dambeeyey kulana wuu dhalinayay kulana uu caawinay oo lagu soo bilaababa uu fursad u helo in lagu soo bilaabo garoonka line up uu kamid noqdo sida muuqata bojentino doonkiisuu noqday haatanna waxaa suuragal in lagu soo bilaabo kulanka kooxda kubadda cagta chelsea caawa la ciyaari doonto ee kooxda kubadda cagta arsenal marka isfahamka marka la ka muuqdo xidigaha chelsea haatan kalsoonidooda xoogaa dhisantay guulaha ay gaareen cabdilshiid waxaa las dhihi karaa runtii kulankan niyad fiican ahayn kooxda blue inkastoo aan lagu degdegi karin oo la dhihi karin go-aanna laga gaari karin oo chelsea a badin karta laakiin chelsea fursad badan ay marka la eego kooxda arsenal maadaama garoonkeeda stanford bridge lagu ciyaarayo inta badan xidigaha chelsea waxaa international breaga aada ay yaryihiin uusan daal badan ka muuqan marka laga soo tago afar xidig ama shan xidig intooda badan iskuwaadka kooxda chelsea waa ay joogaan qaar badana dhaawacyo kasoo noqonaya kabtanka kamid ris james inkastoo uu shirka jaraa-id uusan si rasmi ugu cadin inuu safan doono laakiin wuxuu sheegay in tababarka buuxo uu qaatay uu taam ahaa sida muuqata marka xidiga dumarba tababarkii qaatay boqolkiiba boqol waxay u badan tahay in la heli karo hadii xataa uusan kusoo bilaaban uu bedel kusoo geli karo kabtanka kooxda chelsea ris james oo loo arko inuu kamid yahay dambeedka dambe ee ugu adag marka la eego horyaalka ingiriiska sidoo kalena fursad abuurista ku fiican markay timaado dhanka weerarka weerarkiisuna uu badan yahay raacshiisuna adag tahay aad iy markaynu eegno eh, ninka la yihahdo marushi bujentino kooxda kubadda cagta arsenal weeraan waxaa leeyahay labayo toban jeer ayuu ka hor imaaday iyadoona kooxda kubadda cagta southampton markii uu macalin u ahaa iyo sports uu shan guul daro kala kulmay sidoo kaleetana eh, dabcan afar jeer ayuu ka badiyey kulmada kale barbar dhaca markaynu egno michael arteta waxa weeyaan xil ciyaareedkan aad iyo aad ayuu u shidan yahay waa ambitin kooxda keliya xil ciyaareedkan waa arsenal iyo weliba kooxda kubadda sports oo ambitin ah markaynu egno arsenal waryahanadooda markii la eego eh, yacni gabriel jesus oo kale martinelli bukayo sagan kastoo shaki la gelinayo waxa weeyaan sidoo kaleet matid odigaad inta badan intee is eh, kulanka caawa chelsea way ka jilcan ama sidoo kale arsenal way ka jilcan ama arsenal meel ay ku wanaagsan tahay chelsea ku xun chelsea meel ku fiican tahayna laakiin ay ku xun tahay kubadda cagta arsenal cabdurashiid eh, waa maadsan tahay eh, runtii haatan marka la eego labada kooxood ee chelsea arsenal foomkii ay ku jireen afartii kun ama shantii kunna u dambeysay waxaad mudaa chelsea un xoogaa inay markaa ku liidato marka la eego dhanka weerarka waxaan ognahay in chelsea xataa ay ku dhibaneed eh, bishii inaga dhamaatay ee september xataa chelsea in gool aliso soddon maalmood oo bishaas oo dhamaatay chelse hal goole dhaliyeen oo koobka karabkaabka xitaa premier league iyo chelse awoodi weysay inay hal gool ay eh, dhaliyaan marka halkaas waxaa ka muuqata waa hal bil oo dhan mm. oo dhowr kulan ay ciyaareen ilaa afar kulan marka sida muuqato ee cabdirashiid chelsea meesha laga haysto waa weerar kubaddooda isfahamkooda waa fiican yahay inkastoo dhaawacyo badan xidigaha jelse ay ku jiraan oo aan ognahay xidigo badan oo muhiim inay ka maqnaayeen kulamadaasoo haatan ris james haatan uu kamid ah xidigaha maqan Eh, waxyaalaha kaloo hesjals waxaa kamid a tareegooda ben jelwer hadda waa dhaawac kulankaan oo kale muhiim oo u ahaa sida muuqata oo xidigaha isfahamka weerarka iyo sidoo kale daafacyada waa muhiim marka jals waxay ku liidataa xidiga badana dhaawac oga maqan squadka jals full ma ah saasaan dhihi karnaa marka christopher inkuku dhaawac ku maqan carnage kumika oo isla laftarkiisu aad form fiican isagoo ugu jira runtii dhaawacmay haatan isagoo laslaawu soo noqonaya haddana marka la sheegay inay suuragal inuu sii maqnaado oo loo cabsanay garoomada dib ugu soo noqon karin benjalwell isagan laftarkiisii dhaawacma dhowaan toddobaadyo kale sii maqnaan kara marka jalsa waxay ku liidataa mar waliba majlis kuwaad fuulah soo horaalka u bilaawday nasiib dara jalsa ku bilaabatay guuldarooyin iyo sidoo kale xidigo badan oo muhiim oo ka dhaawacmay christopher unkuukun wuxuu ku dhaawacmaba summer serieski oo xataa kulamadii aan la gaarin horyaalka oo ziyaarinta marka jalsa waxay ku liidataa la dhihi karaa xidigaha ka maqan oo qaarkood muhiim u ah safka kooxda haddaan u imaano arsenal dhankeeda arsenalna hatirtan laftirkeeda waxaa haysta ayaantan walaac u badan waa in squadka arsenal bedeladu aysan inta badan ahayn bedelo effective ama fiican waxaa suuragala lenapka arsenal waa uu fiican yahay xidigaha ko iyo tobanka garoonka lagu soo galo laakiin marka noqoto bukaay saaka hala bedelo lagu bedela iyo martinelo ha fariisto oo yaa la soo gelina haddii xataa dhaawacmaan walaac ugu badan artet haysta waa ka waxaan ognahay in haatan bukayo saaka xataa shakil gelinaya ah kulanka caawan u dheeri karo taasoo caqabad ku noqon karta weerarka arsenal maadaama isfahamka bukayo saka martinelli iyo gabriel jesus uu muhiim yahay marka arsenal dhankeeda dhaawacyadaas mararka qaar xidigaha ku yimaada iyo in bedelo badan aysan u helin ama bedelka bedelkiisa fiican aan lasoo gelin karin laga yaabo xidigaagiiyo weerar inaad bixiso aad kusoo bedesho xidig markaa aan buuxin karin booskiisa ama aan u dhigmin marka arsenal waxay u baahan tahay lafsirkeeda inay hesho bedelo macquula haddii xidigaha qaar ka dhaawacmaan si ay competitive unoqoto koox tartami karta horyaalkana kula loolami karta kooxaa doonaya oo maasita ay ka tahay marka horyaalka ingiriiska mar walba u bahanta inaad tartamto ko waxa u baahantaha guulo badan iyo sidoo kale iskuwaad fuul ah oo xidigaha fadhiya iyo kuwa dheelaya badaladu isku mid yihiin sida manchester city oo kale marka arsenal dhankeeda intaas iyaduna ku liidataa laakiin banooni ahaan arsenal runtii waxay kamid tahay kooxaha ugu fiican form fiicanay ku jirtaa sanadka hore inkastoo xilli dambe ay dhiiqatay eh, waxay la tartamaysay oo ay ravirer la ahayd kooxda city sidaasoo kale haatan city ay garaacday labaiyo sano kadib oo dee lala yaabanaa ama toddoba sano kadib aan iraahde oo ay markaa guul muhiima ka gaartay marka si guud haddaan eegno eh, cabdirashiid arsenal runtii form fiican ku jirtaa ugu dambeyntii maxaase leedahay oo haddaa saadaali soo walahi horta saadaal waa adagta marka la yiraahdo laakiin hadana waa iska un reduction waa iska saardaarinaya ana waxaa is dhihi karaa laba miday noqon doontaa in labada kooxood ay kala cabsadaan oo dee sida muuqata weerar ku yaraado ah. iyo goolhalinta barbare ay galaan inkastoo aan looga baran chelsea arsenal ciyaari dheelaan oo ebri ebri ku dhamaata inta badan goolala iska dhaliyaan ama labayo laba ama hal iyo hal ama saddex iyo xoogaa marka waxaan isdhihi karnaa laba mid noqon doontaa mm. inay barbaro galaan oo lakala cabsado labada tababare xdigahooda bal ama daafacya ama kubad aan weerar ciyaaran iyo in ay bulu adkaato bulu aad xoogaa ugu badan tahay probability winarka marka la eego oo fursad badan unaysa maadaama garoonkeeda ay ku ciyaarayso mm. form fiican ay ku jirto carab badanna ay u qabtay arsenal oo labadii sane udambeysay markaa ka adkaanaysay oo garaacisay mm. kooxda kubadda cagta ee chelsea cabdicasiis saciid baareed aad yaad ayuu mahadsan yahay waxa uu ila falanqeynaya kulanka adeega ee chelsea ee weliba kooxda cagta ee arsenal markaynu eegno tobabaraha kooxa kubada cagta chelsea murishi bugentin waxa uu shaaca ka qaaday in arsenal ay tahay koox aad aad u khatar badan sanadkanna ay meel fiican ka gaari karayaan horyaalka brmer leaga sidoo kaleetana champions leaga marka kulankan wuxuu noqon doonaa kulan adag iyadoona kooxda kubadda cagta arsenal muddooyinkii ugu dambeysayba ama sanadkan iyo sanadadii horeba labadii sana ugu dambeysay ay aad i aad u khatar badneed kooxda kubadda cagta chelsea laakiin chelsea waxa weyaan honkooda ay ku ciyaarayaan waa kulan adag kulan aad aad u badan laakiin haddii kooxda kubadda cagta chelsea ay badiso sanadkan way soo laaban karayaan si fudud ay kusoo laaban karaan laakiin haddii chelsea laga badiyo weli xataa waxaa shirki la gelinaya tababarnimada macalin mauricio bujentino guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiintan ayaa kusoo gabagabeynaa barnaamijka barnaamijka